alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxaynu ku soo jiray kitaabkii alusul الhalaثa waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala isticaadada halkuu sheikhu kaga hadlaayey alisticaada halkuu sheikhu kaga hadlayaynu ka bilaabaynaa qaala الشhaykhu raximah اllah wa daliilu isticaadati qowluhu tacaala isticaadada ama magangal weydiisadka ama magangelyo weydiisadka daliilkeedu qowluhu tacaala waa hadalkiisu allah u yidhi qul acuudu birabbi اlfalaq waxaad tidhaahdaa waxaan magan galay birabbi اlfalaq rabbiga yacnii dhambalka waaga uu kala dhambalmaayo ka u rabbiga abuurtay ee mulkiyaan magan galay ama la yidhahdo falaqa waxaa laga tilmaamayaa iniinyuhu markay kala dilaacayaan ee geedka ama nabaadku ka soo baxaayo ka u rabbiga ah ee abuurtay oo allaah ah baan magan galay faaliqu lxabi wannawa waxaa kale uu soo qaatay aayadda kale uu ilaahay yidhi qul acuudu birabbi اnnaas wa ay wa qowluhu tacaala qul waxaad tidhaahdaa acuudu waxaan magan galay birabbi اnnaas ka dadka u rabbiga ah oo allah ah baan magan galay sidaa dheh markaa ilaahay nabiga sala allahu alayh wasalam wuxuu amray inuu isaga magan galo oo isaga magangelyada weydiisto in allah la magangelyo weydiistaana waa cibaado la caabudaayo saas aawadeed qur'aanka mawaadic kala duwan buu ilaahay ku amray nebiga sala allahu alayh wasalam inuu ilaahay magan galo faastacid billahi min ashaytaan alrajiim baa ka mid ah yacni allah magangal oo ka magangal sharka shaydaanka ka magan gal inuu ilaahay kaa badbaadiyo shaydaanka sharkiisa sidaa u magan gal waxay kaloo culammadu yidhaahdeen sifaadka ilaahay sifo ka mida magangalka la magan galaana waxay ka dhigantay in allah la magan galay axaadiis fara badan baana ku soo aroortay iyadoo sifaadka ilaahay la magan gelaayo sida xadiidka uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam min xadiidi khawlah oo muslim saxiixa ku soo wariyey man nazla manzila faqaala acuudu bikalimaati illahi ataammaati min shari ma khalaq lam yadurahu shayun xata yarxala min manzilihi dalik ruuxa meel dega ayuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam oo markuu meeshaa degaayo yidhaahda waxaan magan galay kelimaadka ilaahay iyo hadalka ilaahay baan magan galay oo waxaan ka magan galay makhluuqaadka ilaahay sharkoodaan ka magan galay nabigu wuxuu idhi sala allahu aleyh wasalam ruuxa sidaa yidhaahdaa lam yadurahu shayun xataa yarxala min manzilihi dalik waxba ma dhibaan ilaa uu meeshaa ka guuro intuu meeshaa ku sugan yahay wax dhibaato u geysanaya ma jiro hadday dhacdo haddaba qof intuu sidaa yidhaahdo inay dhibi ku dhacdo waxaa la odhanayaa ballanqaadka nebigu waa xaq laakiin xagga naftaadaa lagaaga yimi sababtuna waxay tahay ducadaa markuu ruuxu yidhaahdo inaan waxba dhibaynin waa marka shuruuduna dhammaystiran tahay mawaanicduna wada maqan tahay markaa qofku yaqiintuu ku qabay iyo kalsooniduu ku qabay wacdiga nebiga sala allahu calayhi wasalam arrinkii qalbiga xaggiisa ku saabsanaabaa wax u dhinnaayeen afka waa ka yidhi laakiin naqsi wuxuu kaga jiray xagga qalbiga taasaa keensatay nooc darari hadduu ku yimaado laakiin isagoo kalsooni ku qaba oo ballanqaadka nebiga yaqiinsan oo sidaa u imtihaalo ku kalsoon oo aan markaa tijaabi ka ahayn iyo markaa hadda jarib inay sidaa tahay hadduu markaa yidhaahdo maanicu diidaya inay markaa wacdigaasi u fulaana aanu jirin yacni ilaaba ilaa wacdigaasi waa u xaqiiqoobaya lam yadurahu shayun xataa yarxala min manzilihi dalik kelmadaha ilaahay la magan gelayaa waa sifo sifaadka ilaahay ka mida oo la magan gelayo wakadalika waxaa kaloo la mid ah xadiidka kale ee uu nabigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi marka xanuunka qofku uu dareemaayo in ilaahay cizadiisa iyo awooddiisa la magan galo xadiiska sheegaayo acuudu bicizat illahi wa qudratii min shari ma ajid wa uxaadiru oo ruuxa meeli xanuunto dabeedna meeshii markay xanuunto saddex goor yidhaahda bismi illah bismi illah bismi illah dabeedna toddoba goor yidhaahda acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari ma ajid wa uxaadiru waxaan magan galay ilaahay cizadiisa iyo haalib noqoshadiisa iyo awooddiisa waxaan ka magan galay sharka waxaan helaya ee dareemayo iyo waxaan ka baqaayo sharkoodaan ka magan galay sidaa markuu yidhaahdo ilaahay alamka waa ka kaxaynaya haddaanu xanuunkaasi uu yahay xanuun loo qadaray inuu ka kaco alamka iyo xanuunka waa laga kor qaadaya marka cizada ilaahay iyo qudradiisa magangalka la magan gelayaa waa magangal sifo sifaadka ilaahay ka mida la magan gelayo axaadiis kale ku soo aroorayna waa jirtaa ibnu cuthaymiin ayaa qayb axaadiistaa ka mida soo aroorinaya sida acuudu biwajhik sida acuudu biridaaka min sakhatik waxaana laga qaadanayaa sifaatka ilaahay inayna makhluuq ahayn ilaahay sifaatkiisu makhluuq ma aha oo lama abuurin ee waa sifatu lkhaaliq allahna waxaa lagu iطlaaqaa daatada addaata almuqadasa oo sifaadkeeduna sifaadkeeduna ku sugan yihiin ayaa allah lagu iطlaaqa marka magangalka sifada ilaahay la magan gelaya waxay noqonaysaa min qabiili اtawasul bisifaat اllah nooceedu wuxuu noqonayaa in ilaahay la magan gelaayo laakiin sifooyinkiisa loogu tawasulaayo kaannahu in la leeyahay ilaahay ow adaan ku magan galay waxaanan kugu baryayaa oo kugu magan gelayaa wejigaaga ama cizadaada iyo e, qudradaada iyo awooddaada ama kelimaadkaaga ama raalli ahaanshahaaga bahalumajara oo sidaa markaa allah loogu dhaaran karo sifaadka ilaahayna loogu dhaaran karo ayayna isdiidaynin in allah la magan galo iyo in sifaadkiisa la magan galaa magangalka haddaba makhluuq la magan gelayo waxaa ku sugan tafsiil makhluuqa la magan gelaya hadduu yahay mid dhintay oo aan noolayn ama uu yahay mid nool laakiin xaadir aan ahayn xukum xaadirna lahayn ama uu nool yahay laakiin xaadir ba yahay laakiin waxaa laga magan gelaayo aanu awoodaynin oo wuxuu qudro u leeyahay aynay ahayn magangalka makhluuqa la magan galay waxay noqonaysaa shirki oo in ilaahay loo shariig yeelay ayay noqonaysa gaalnimay noqonaysaa waa shirki waana tii ay samayn jireen caadadii waana tii ay samayn jireen mushrikiintii ama gaaladii carbeed wa annahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljini fazaaduuhum rahaqa wuxuu ilaahay inoo sheegay waagii hore qabla alislaam intaanu ilaahay nebi maxamed sala allahu alayh wasalam aanu soo dirin ka hor gaaladii carbeed waxay ahaayeen markay meelaha cidlada ah degaan ee ama togoga ama jeexyada ah waxay odhan jireen acuudu bisayidi haada alwaadi min sufahaa'i qawmi jinkay magan geli jireen marka jeexa ama ayga ama togga markay u hoyanayaan habeenkii waxay u qabeen meelahan kollayba jin inay iska joogaan saas aawadeed si aan jinkaasi u dhibaatayn ayay waxay odhan jireen waxaanu magan gallay cidda markaa ereyadan deggan ama aygan ama jeexan ama markaa toggan cidda deggan ee jinka ah ka ugu mudane odayga u ah baanu magan gallay waanu magantiinnahay waxaanu ka magan gallay dadkiisa kuwa wax magaratada inuu naga magan geliyo oo naga dhowro dhibt dhibtooda oo uu naga ilaaliyo dhibtooda saasay odhan jireen suurat ljin ama suuradda qul uxiya qul uuxiya waatuu ilaahay ku sheegay markay jinkii qaarkood soo islaameen waa kuwa ka qisoonaya arrinkii ay samayn jireen insigu wa annahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduhum raaqa waxay ahaan jireen rag insiga ka midii qaar magan gala rag jinka ka miday magan geli jireen waxay tilmaamayaan arrinka noocaasee baatilkaa ah in la samayn jiray waagii hore dabeedna wax nafci iyo wax tara inaynay ka heli jirin fazaaduhum rahaqa culamadu laba tafsiir bay ku fasiraan mufasiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen fazaaduhum rahaqan waxaa loo jeedaa kuwii la magan gelayey ayaa kuwii magan gelayey dhib u kordhiyey oo waxay yidhaahdeen jinkuba markii hore insiga waa ka baqi jiray markay maqleen insigii oo magan gelaya ay yidha alla way naga baqayaan waaba ku soo dhiiradeenba ya markay arkeen iyagii oo magan gelaya waa ku soo dhiiradeeno markaasay waa nimanku waaba inaga baqayaane dee markaa aan sidayn doonno u gallo markaasay ku ciyaarayaan cabas iyo dheelleel iyo markaysaa markaa inay yani markaa eh, dhibaateeyaan ay jara'atan wa tugyaanan bay culamada qaar ku fasireen dhiiranaan ay ku soo dhiiranaadaan bay u kordhiyeen insigiiba u kordhinaya jinkii inay yaga ku soo dhiiradaan oo dhibaateeyaan cagsigana waa loo fasiray in la yidhaahdo jinkaa insiga u kordhinaya dembi oo markay manfaco yar oo liidata u sameeyaan wakhtiyada qaarkood waxay is yidhaahdaan insigii waxbay idiin tartay magangalkaa magan gasheen markaasay dembigii sii wadaan iyo inay kusii qalbigooda ku tacalluqo oo ay ku xidhmaan oo iyaga baryaan oo gargaar weydiistaan oo ay magan galaan marka aayaddaa culammadu waxay ka qaateen magangalka jinka la magan gelayaa inay ka mid tahay diintii iyo caadadii mushrikiinta iyo gaalada inay ka mid tahay ee diin lislaam aynay ah ka mid ahayn saas awadee aakhire marka la soo saaro jinka iyo insiga waatay odhanayaan kuwii insigee la saaxiibka ahaa jinka ay isku qadhaaban jireen ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله istimtaaca aayadda lagu sheegay aayat lancaam waxay culammadu yidhaahdeen insigu wuxuu jinka ugu raaxaysanayaa inuu waxyaalaha ka qarsoon wax ka mida uga warramo u sheego iyo inuu danaha qaarkood u oofiyo masalan jinku dee waa dheereeyaa waxaa dhici karta wakti yar buu ku tegi karaa beled fog ou kaga iman karaa wax halkaa ka dhacay oo aan warkeeda lahaynin ayuu ruuxa ay saaxiibka ahaayeen ee insiga ahaa usoo u soo sheegaya wakhtiyada qaarkoodna waxbuu u soo xadayaa oo meel fog intuu uga soo xadu u keenaya sida dadka qaarkood ay samayn jireen inay biledha intay isku daboolaan ay yidhaahdaan dawadaadii baa lagu keenayaa lagu soo ridayaa markaa biledhadan dabeedna laga yaabo dawo yacni beleda fog markaa taalla inuu soo qaado ama germany ama meel kale laga keeno dabeedna markaa lagu soo rido taasi waa maxay jinkaas soo xadaya manfacadaa yar ee uu jinku u qabanayo insiga wax ka weyn buu uga jeedaayo ruuxani inuu gaaloobuu uga dan leeyahay oo markuu gaaloobo dabeedna naarta uu ku waaro waa istimtaaci insigu jinka ku raaxaysanaya ka mid waxaa ka mid a wixii la xaday inuu jinku uga warramo meeshay ku sugantahayna uga warramo ou yidhahdo hebel baa qaaday ila jimankii waa iswaraysanayaan waxaana dhici karta markii la qaadayeyba ila indhaheennu ma arkayaana inuu meelaha taagnaa dabeedna uu yidhahdo hebel baa qaaday alaabtiina halkaasay ku sugan tahay halkaasuu ku ride ama hebel baa u haya saasoo kalea suuragala qisaa beri dhacday nin baa la xaday waxaa laga xaday alaab badan oo qaali ah alaabtii badnaed ee qaaliga ahayd markii laga xaday ayaa la garan waayay cid xaday waxaaba laygu yidhi oo igu maqaalo ah sawirkii raggii xaday iyo qisadu siday u dhacday yacni sidii video laga duubay oo kale baaba halkaa la soo dhigay alaabtiina sidii baa lagu helaa ashyaada noocaasi wax bannaan maa waxay gudagelaysaa noocaa la yidhi rabbana istamtaca bacduna bibacdin wabalagnaa ajalana aladii ajalta lana jinku raaxaysiga uu ku raaxaysanayo insigana waxaa looga jeedaa daacada uu adeecayo insigu jinka oo u khuduucaayo oo isu dullaynaayo awaamirtiisa fulinaayo saas aawadeed baa mulla caliy alqaari shiikhii la odhan jiray oo min culamaa'i qarni alcaashir ka mid ahaa waxa uu yidhi laa yajuusu alisticaanatu biاljinni laa yajuusu wuxuu yidhi mulla caliy alqaari laa yajuusu alisticaadatu biاljinni ma bannaana in jinka la magan galaa ma bannaana jinka in la magan galaa ma bannaana waqad dama allahu alkaafiriina calaa dalik ilaahayna waa ku dhaleeceeyey gaalada magangalkay jinka magan galayeen dabeedna labadii aayadood aynu sheegnay buu sheikhu sheegay wa anahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljini fazaaduuhum rahaqa iyo aayat lancaam ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا dabeed wuxuu sheikhu yidhi waa mulla cali alqaariye mulla waa eray farisi ah oo waxay la macno tahay caalim markii dambe ingiriisku waa ka qaateen farisiday ka qaateen luga alfarisiya iyaguna sidii bay u isticmaaleen laakiin waxaan filayaa asal waxay ku tahay farrisiga waana mid ku soo deriday oo ay ka qaateen oo ka isticaaraysteen ingiriisku dabeed wuxuu uhi sheikhu faistimtaacu linsiyi biاljiniyi fi qada'i xawaa'ijihi wa imtihaali awaamirihi wa ikhbaarihi bishayin min almugayabaat ku raaxaysiga insigu ku raaxaysanayo waxay ku sugan tahay danihiisa inuu u gudo awaamirtiisa inuu u fuliyo waxyaalaha laga qariyey wax ka midana inuu uga warramo waxaa loo jeedaa alghayb almuqayad alghayb almuqayad waa maxay ama alghayb nisbi waa ka makhluuqaadka qaarkood nisbadooda u ah gayb laakiin cala aliطlaaq aan gayb u ahayn oo makhluuqaadka qaar kale og yihiin makhluuqaadka qaar kale oo ka midii ay og yihiin cidday ka qarsoon tahay nisbadooday gayb u tahay ciddaynay ka qarsoonayn gayb uma aha amaa gaybka mutlaqa gaybka mutlaqa waxaa looga jeedaa ashyaada ilaahay mooyaane cid kale aynay ogeyn qaybkaa mutlaqa ee ilaahay cilmigiisa la gaar yahay jinkii kama warrami karo waayo waanu ogeynba marka hore waa tii laynoogu sheegay aayaddii suuratu saba qisadii sulaymaan jinkii inaynay ogeyn goortuu sulaymaan dhintay oo geerida sulaymaan in laga qariyey oo iyagoo shaqaynaya shaqo dhibaato badan jinkii ku jira ayaa sulaymaan ushiisa ku tiirsaday isagoo taagan taagnidiibuu ku nafbaxay oo naftii lagaga qabtay mudduu sidii u taagnaa iyaguna ay isleeyihiin waa kaasoo waa idin arkayaayo shaqo dhibaato badan ay ku jireen markii dambaa ushii aboor ku baxay aboorkii markuu cunay oo ushii ku baxay oo ay ushii jilciday ayaa markii dambe intii kalena jabtay dabeedna markaa sulayman waa dhacay markaa uu dhacay bay garteen inuu sulaymaan wakhti hore dhintay فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاab الmuhiin markaasay waxay garteen hadday غaybka ogaan lahaayeen inaynay ku sugnaan lahayn shaqadaa dhibaatada badan oo ogaan la'aan غaybka ay og yihiin ay ugu wacan tahay inay shaqadaa dhibaatada badan ku sugnaadaan wuxuu sheikhu yidhi raximah اllah واstimtaacu اljiniyi biاlinsiyi tacdiimuhu إiyaahu واsticaadatuhu bihi wa khuduucuhu lahu raaxaysiga ka jinka ahi uu ku raaxaysanayo ka insiga ahna waxay ahaatay weynayntuu weynaynaayo insigu jinniga weynaynaayo iyo magangalka uu magangelaayo iyo isdullayntu isu dullaynaayo ashyaada noocaasay ku xasilaysa markaa jinka in la magan galaa ma banaana wakada in la baryaana ma banaana oo la yidhaahdo jinniyow waxaa iyo waxaa isii ama la yidhahdo waxaa iyo waxaa iiga waran ashyaada dhammaantood mid bannaan maaha waxaa jira haddaba shuruudihii saddexdaha ee aynu ku soo sheegnay markaynu ka hadlaynay ducada ama mas'alada an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh saddexdaasi markaynay dhammaystirmayn saddexdaasi markaynay dhammaystirnayn oo ama ay wada maqan yihiin ama mid ka midii uu maqan yahay waxay noqonaysaa magangalka ama baryada waxay noqonaysaa makhluuq la baryayo ama la magan gelayaa shirki bay noqonaysaa shirkun akbar baabkii ducada iyo baabka isticaadadu waa isku mid saas aawadeed jinka in wax la weydiisto la yidhaahdo yacni waxa iyo waxa isii ama waxa iyo waxa iga soo waran ama la yidhaahdo yacni qofkan xanuunkiisa iyo dawadiisa iga waran kullu dalika waa mid muxarama aan bannaanayn bal shirki ah saas aawadee asheikhu alalbani raximahullah ullah wuxuu aad iyo aad u diiday dadka markaa jimanka waraysanaya oo wax weydiisanaya waxaanuu yidhi jinka waa inaan loo dhaafin ukhruj ya caduw allah albani baa odhanaya waayo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam wuxuu odhan jiray ukhruj yaa caduw allah cadowgii ilaahay ow bax oo ruuxan aad dhibayso ka bax laakiin inuu waraysto iyo inuu wax weydiisto iyo in markaa uu yidhaahdo ruuxan maxaa haya sida dadka qaarkood ugu tawasuceen oo ay odhanayaan ma sixir baa haya mise wax kalaa haya dawadiisu maxay tahay haddii la sixray sixirku halkuu ku aasan yahay halkee buu ku sugan yahay ou dabeedna odhanayo meel heblaayo halkii halkaas meeshay deganaan jiray geedka xaggaa ka xiga hoostiisa geesta e, bari ayuu kaga aasaya markaasaa dabeedna markaa la odhanaya meeshii baa sixirka laga soo saaraya jin baana la raacaya warkood taasi waa wax baatilah waan bannaanayn bale akhbaartooda qaadashada la qaadanaayo asheekhu alalbani raximah الله wuxuu sheegay in ruuxa qaadanayo warka uu jinku u sheegay inuu halis u yahay inuu soo gudagalo man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaat arbaciina leyla xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey marka waxaanu yihi sheikhu alalbani raximah llah alisticaanatu kalisticaada kaalmo weydiisadka jinka la kaalmo weydiisanaya waxay la mid tahay magangalka jinka la magangelaayo oo sidaynay u bannaanayn in jinka la magan galo ayaa in la kaalmo weydiistaana aynay u bannaanayn saddexda shardi aynu sheegnay an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh waxay noqonaysaa oo kale xagga isticaadadana an tastaciida alxaya an tastaciida bilxayi alxaadiri an tastaciida bilxayi alxaadiri bima yaqdiru calayh waa inaad magan gasho mid nool oo xaadira wuxuu kari karaayana inuu kaa magan geliyo uu kari karayana aad ka magan gasho saddexdaa shardi markay dhammaystiran tahay oo kaad magan gelaysaa nool yahay ee makhluuqa ahi aw xaadir yaho kula joogo oo waxaad leedahay iga magan geli ay tahay wuxuu awoodi karaayo shirki waa ka baaqanaysaa shirki waa ka baaqanaysaa laakiin waxay dhex taallaa inay noqoto waxa markaa uu ku leeyahay iga magan geli mid u bannaan iyo midaan u bannaanayn wax ku waajibay oo ama xad ah ama qisaas ah masalan oo kale ruux buu xaqdarro ku dilay badrheedhna waa u dilay ruux muslima qisaas baa lagu yeeshay in ruuxa ruuxa loo dilo kaasoo kale inuu yidhaahdo magantaa baan ahay ee iga magan geli ma bannaana shirkise ma aha laakiin waa muxaram waxaynay u bannaanayn xaqaa ku waajibay in laga magan geliyo oo madlamadu hayo loo daayo ama xadka ku waajibay laga baajiyaa ma bannaana saas aawadeed baa gabadh reer bani makhzuuma ayaa waxadday xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey waqtigii nabiga sala allahu alayh wasalam dabeedna ummu salamay u timi oo way magan gashay magangalkaasi ma fulin waxaana laga soo qaaday midaan muctabar ahayn waayo xad xuduudda ilaahay ka mid a ruux cid ka magan gelin karaa ma jiro sharcan wakada qisaastuna waa la mid ruux hadduu xaqdarro cid ku dilo inuu markaa cid u tago oo yidhaahdo i geliya magantiibaan magantiin baan ahay ma bannaana hadduu yidhaahdana in laga yeelo ma aha ruuxa yidhaahda waa ka magan gelinaya waa daafacayaayoo dabada marsadaana wuxuu ku jiraa dembi kabaairo aad iyo aad u weyn man aawaa muxdisan man axdatha fiiha xadathan aw aawaa muxdisan facalayhi lacnat ullah axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa in kastoo khusuuska madiine markii uu ku soo arooray cidda wax ku soo darrisiisa ama cid wax soo darrisiisay magangeliya lacnadda ilaahay baa korkiisa ahaatay haddii haddaba markaa ruuxani aanu isagu madlamo uu hayaa ayna jirin xaq ku waajibo uu leeyahay xaqaa iga daafaco iga celiyana aanu jirin ee isagiibaaba madluum ah daalim ka xoog badan ayuu ka baqayaa waaba qariib oo yacni meelaan markaa dhulkiisii ahayn buu joogaa cidaanu iska daafici karayn ayuu ka magan ayuu ka baqaya cidaanu iska daafici karayn buu ka baqaya dabeedna dadkii meesha deganaa mid ka mida ayuu wuxuu yidhi war adaan magantaa ahay wax dulmiya isagu hayaana ma jiro isagaa madluum oo la dulminaya isticaadadaa inuu sameeya waa u bannaan tahay ou magan galaa oo kanuu magan gelayaa waa xayi oo waa nool yahay oo waa xaadir oo waa joogaa waxa uu ka magan gelayana ou leeyahay iga magan gelina waa wax markaa bashar awoodi karo caada ahaan oo caadada lagu ogaado inay kari karaan taasoo kale waxay noqonaysaa mid bannaan bay noqonaysaa waxaana waajib noqonayaa dulmiga uu ka cabanayo leeyahay magan baan idinka ahay in laga magan geliyo inta la kari karayo inta la kari karayo awood loo leeyahay in laga celiyo oo laga baajiyo ayaa waajib noqonaysa sunno maaha hadduu laakiin markaa doonaayo inuu xaaraan inuu sameeyo magangalka uga dan leeyahay ama inuu waajib ka baxsado in la magangeliyana waa xaaraan inuu isagu magangeliyada dalbaana xaaraan bay ka tao uma bannaan laakiin shirki ma aha kitaabu tawxiid markuu odhanaayo baabun min ashirki alisticaadatu bigayr illah shirkii ay ka mid tahay in ilaahay cidaan ahayn la magan galo waxay culammadu yidhaahdeen muraadka looga jeedaa waxa weeye fii ma laa yaqdiru calayhi ila allah markay shirkiga noqonayso ilaahay cidaan ahayn la magan galaa waa markay ku saabsan tahay fii ma laa yaqdiru calayhi ila allah wax ilaahay mooyaane cid kale ayna awoodi karin laakiin hadday noqoto wax markaa makhluuq awoodi karo oo wax bashar awoodi karo uu leeyahay waxaa iga magan geliya tafsiilkaynu soo sheegnaa ku sugan kollaybana shirki noqon mayso shuruuddaynu soo sheegnay markay dhammaystiran tahay an tastaciida bilxayi alxaadiri bima yaqdiru calayh inay bannaan tahayna waxaa laga qaadanayaa haddii maanic markaa ka hor imanaya aanu jirin oo waajib aan lagaga baxsanaynin ama xaaraan in la sameeyo aan looga gol lahayn magangalka shuruudiina dhammaystiran saddexda aynu sheegnay xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey ee caadat biummi salama facaadat biummi salama xadiidkaa laftiisu waa caddaynaya oo nebigu ma odhan waa shirki gabadhana ma odhan waad gaalowday ee gabadhii waa la soo qabtay gacantii baana la gooye waxaa lagu furiyey xadkii aayaddu sheegaysay wالsaariqu wالsaariqaةu faqطacuu أydiyahma jazaءa bima kasaba nakala min allah hadday gaaloobi lahaydna waxaa la odhan lahaa toobadkeenoo soo islaam haddii kalena gaalnimaa loo dili lahaa labadaa midna ma dhicin inaanay shirki ahayn baa laga qaadanaya waxaa la sheegay arrinkan xadka ku saabsan inaan cidnaba laga magan gelin karin ayaa la sheegay usamat bnu zayd markuu kala hadlay nebiga sala allahu alayh wasalam oo loo soo diray gabadha xaalkeedana nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam usaame wuxuu ku yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illah war ma waxaad ka ergeynaysaa oo ka shafaaco qaadaysaa xad xuduudda ilaahay ka mida in la baajiyo miyaad u shafeeco qaadaysa waa ku inkiray waxaa kaloo u daliila shuruuddaasi hadday dhammaystiran tahay magangelka ilaahay cid aan ahayn la magangelayaa inaynay ahayn mid shirki ah xadiidka kale muslim saxiixa ku soo wariyey oo saxaabiga la odhan jiray abu mascuud albadri aw mascuud albedrina waxaa markaa bedri loogu nisbeeyey sida saxiixa ah beder ayuu ka qayb galay amaa sida mashhuurka caanka ah ee kutubo badane ay qorayaan oo kutub badan oo mustalaxulxadiidka ka mida ay qoraan oo ku saabsan beder kama qayb gelina waxa loogu nisbeeyey beder oo albedriyi loo yidhi linuzuulihi cinda bi'ri badrin ceelka beder inuu ag degay baa loogu nisbeeyey ha yeeshee beder kama qayb gelin qowlkaasi saxiix ma aha saxiixu waa sida kale saas aawadeed ba alimaamu albukhaari iyo a'imo kaleba ay ku tageen abu mascuud abumascuudin albedri inuu beder ka qayb galay bukhaarina saxiixiisa wuxuu ku soo wariyey fii kitaabi almaghaazi inuu markaa yidhi taabicigii xadiidka ka warinaye abi mascuud inuu marka uu yidhi can abi mascuudin albadriyi wa kaana miman shahida badra waxaanu ka mid ahaa ciddii beder ka qayb gashay bukhaari baana saxiixa kusoo wariyey saas aawadeed ba alxaafid ibnu xajar wuu arjaxayaa oo dooranayaa qowlka bukhaari wakayri oo ku tegaya inuu beder ka qayb galay abu mascuudin albadri cid sanadkeedu ka caalisan tahay oo ka sarrayso taabicigaa wax ka qaatay ee wax ka warinaya ee sidaa tasriixinayana oo hadalkiisa laga qadimaana meesha ma taal abi mascuudin albadri wuxuu lahaa markaa addoon addoonkiibuu maalin maalmaha ka mida ku cadhooday dabeedna wuu garaacay isagoo addoonkii garaacaya ayaa nebigu ku soo baxay sala allahu alayh wasalam markaasaa addoonkii wuxuu yidhi acuudu billaah ilaahay baan magan galay muu maqlin hadalkii uu addoonku yidhi oo ruuxa la garaacaya hadduu yidhahdo ilaahay baan magan galay waa in marka waxa weeye laga daayo garaaca say ahlu cilmigu sheegaan markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam la hadlay cadhada marka abu mascuud haysay muu fahmin wuxuu nebigu kula hadlay nebigana ma arkayn markii labaad ba addoonkii wuxuu yidhi acuudu birasuuli illah waxaan magan galay rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam markuu sidaa yidhi ayuu abu mascuud faraha ka qaaday markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam wallaahi lallaahu aqdaru calayka minka calayhi ilaahay baan ku dhaartay ee ilaahay baa kaaga awood badan sidaad yacni isaga u awoodo si ka badan baa ilaahay ku awoodaa yacni inaad ciqaabto sidaad addoonkan u kari karayso si ka fara badan ayuu ilaahay u awoodaa inuu ku ciqaabo abu mascuud wuxuu yidhi huwa xurun liwajhi illaah xor buu ilaahay wejigiisa u yahay oo waa xoreeyey dabeedna nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam low lam tafcal lalafaxatka annaar haddaanad sidaa yeeli lahayn naar baa ku gubi lahayd abu mascuudow yacni xornimadaad xoraysay baa ku kafaaro ah laakiin haddaanaad sidaa yeeli lahayn lalafaxadka naar naar baa ku gubi lahayd xadiidka muslim baa saxiixa ku soo wariyey fi kitaabi alaymaan baabu suxbati almamaalik mawdicu shaahidka waxaynu uga jeednaa nebigu sala allahu alayh wasalam addoonkan hadalka uu yidhi acuudu birasuuli waa u taqriiriyey oo kuma inkirin oo mu odrhan arrinkan waa arrin ilaahay u gaaro makhluuq lama magan geli karo saa ma odhan waayo saddexdii shardi aynu sheegnay waa dhammaystiranta tahay waxaanu doonayo in laga magan geliyaana waa garaac la garaacayo weeye garaacaana waxaa markaa ay weliba ku tusinaysaa saa xadiidka markaad u fiirsato aad ka dareemayso in nooc markaa waxa weeye tacaddigii ku jiray waayo haddaan tacaddi ku jiri lahayn ma odhan lahayn nebigu sala allahu alayh wasalam low lam tafcala lafaxadka naar waxaan naar waajibinayaa oo naar keensanayaa inay tahay xaaraan la sameeyey baa laga qaadanaya saxaabada rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waa bashar oo waa dembaabi karaan ha yeeshee ahlusunna waaljamaaca waxay qabaan kuna ijmaaceen saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam inay dhammaantood cuduul yihiin dembi haddii midkood ku dhacana dembiga way ka noqdaan oo waa ka toobad keenaan yacni towbaddaana waxay ku gaadhaan xaalad ka fadli badan xaaladday markii hore ku sugnaan jireen oo culammadu waxay yidhahdaan alcibratu bikamaali nihaayati laa binaqsi lbidaaya tixgelinta waxa leh nihaayada iyo dhammaystiranku yacni kamaalkeeda oo kamaalka lagu dhammaaday ee lagu dambeeyey ayaa tixgelinta iyo cibrada leh laakiin bidaayadii iyo bilowgii hore nuqsaantay lahayd iyadu tixgelin ma laho waa la yska ilaawaya attaa'ibu min addembi kaman laa demba lah ka dembi ka toobad toobadkeena wuxuu ka dhigayay sidii midaan dembi lahayn kullu bani aadam khataa wa khayru lkhataa'iina atawaabuun saas aawadeed saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam dunuubta hadday qaarkood ku dhacaan kumay sugnaan jirin ee way ka toobad keeni jireen tawfiiqda iyo markaa hidaayada iyo khaatimo wanaagga ayaana markaa xaliifkooda ahaa oo ay markaa mar walba khayr ku dambaynayeen saas aawadeed saxaabi kasta oo dembi ku dhacay dembigii marka dambe waa ka toobad keena xaaladiisuna marka dambe waa sii fiicnaataa saas aawadeed ahlusunna waljamaaca waxay ku ijmaacsan saxaabada dhammaantood inay cuduul yihiin khilaafka kutubaha qaarkood ay qorayaan ama kutub usuul ama hayriha oo ay markaa saxaabada cadaaladooda istisna ma la gelin karaa ama bacdi ka mida ma laga reebi karaa ama markaa itlaaqa wax ma laga reebi karaa qowlka noocaasa iyo khilaafka lasoo naqlinayaa waa mid baatila oo aan sax ahayn waxaana waajiba meel kastuu ku sugan yahayba in marka waxa weeye la ibtaaliyo la buriyo qowlka ahlusunna waljamaca fi hadi lmas'ala wa fii gayriha waxa khilaafsan in la ibtaaliyo la buriyaa waa waajib shariid kastay ku duuban tahay qowl markaa qowlkaa khilaafsan ama xikaayo khilaaf lasoo naqlinayana waxa waajiba marka in laga xadfo waxaana waajiba in waxa weeye yani markaa la caddeeyo butlaankiisa ayaa waajiba ilaahayna waxaan uga beri noqonaynaa qowl kasta oo khilaafsan qowlka ahlu ahlusunnati waljamaca saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam kulluhum ajmacuuna aktacuun dhammaantood waa cuduul walaa yustasnaa minhum axad ruux laga reebayaa ma jiro waana caqiidatu ahli sunnati waljamaca waa jirtay kutubaha qaarkood waayo inaan ku soo naqliyay aqwaasha culamada qaarkood oo khilaaf mas'aladaa soo raray aanan markaa culamada qaar qowlkay sheegeen aan markaa waxa weeye u iishay oo ishkaalaad mas'alada noocaas oo kale ay ku dhaceen laakiin waxa weeye sida xaqa ahi waa sida kale weeye waxaana waajib ah yacni ashiradada qaarkood oo mawduuca aan ku soo naqlinayo khilaafkeeda ama qowlka aan u ilanayo in wax laga istisnoonayo waxa waajiba in laga xadfo waxa ku sugan waxaana waajiba qowlkaas qowl aan ahayn in waxa weeye aan la ictibaarin lana qaadan kaina man kaan ciddii doonta ha tidhahdo almuhim abu mascuudin albadri arrinkaa uu ku dhacay markii dambe waa kaa ka toobad keenayoo kafaaro waxa u ah xoraynta u xoreeyey waxaa jira xadiis khuraafiyiinta qaarkood ay daliishadeen oo waa xadiis imaam axmed waa xadiis imaam axmed iyo tirmidi iyo nasaa-i soo wariyeen oo sheegaya alxaaris albakri ninkii la odhan jiray intuu nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam inuu ku yidhi acuudu billaahi wa birasuuli illaahi an akuuna ka waafidi caad waxaan magan galay ilaahay iyo rasuulkiisaan magan galay waxaan ka magan galay kii caad wafdiga u ahaa ee ay dirteen oo kale inaan noqdo baan ilaahay ka magan galay marka dadka qaarkood waxay yidhaahdeen ama suufiyada qaar xadiidkaa maadaama wa birasuulillaahi rasuulkii in la magan gala ay ku sugan tahay waxaa laga qaadanayaa awliyada dhimatay in la baryaano inay bannaan tahay warka noocaasay sheegeenna waa war baatilah waayo dadka dhintay in la baryaa marnaba ma bannaana adilaana mawduucaa diidaysa waana soo sheegnay in tdcuuhm la ysmcuu ducaaءkm wlow samicuu ma اstajaabuu lakm wyowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum shirki inay tahay aayaddu ku cadda ha yeeshe rasuulka magangalka uu xadiidkan magan gelaya xaarisu lbakri hadduu asaxo duruqda xadiidku iskuma waafaqsanaa wa birasuuli illahi riwaayada ah ee qaarkoodna waxaa ku soo arooray acuudu billaahi keliya qaarna wa birasuulillah iyadoo lagu dara ayaa soo aroortay xadiiskana quwadiisu marka hore sixa ma gaadhsiisnee culamada qaarkood waxay yidhaahdeen sanadkiisu waa xasan oo caasim ibnu abinajuud ayaa sanadka ku jira isaguna waa xasanulxadiis caasim ibnu abinajuudna xagga axaadiista uu soo wariyo yacni markaa daciifna ma aha laga tegaayo marduudah saxiix yacni xoog markaa xooggoodu badan yahayna ma aha waa martabo wasat ahoo waa xasanulxadiis nooc dacfiyaa ku jira xifdigiisa laakiin waa dabdi khafiife dabdi aada u daciifa ma aha saas aawadeed waa xasanulxadiis sida culamada muxaqiqiintu ku dareereen saas aawadeed ba xaafid ibnu xajar iyo wakayruha ay yidhaahdeen isnaadka xadiidkani waa xasan marka iyadoo sanadkii caynkaa yahay haddana lafdiga xadiidka matnigu waa isyara khilaafsan yaho riwaayaadka qaarna waxaa ku soo arooray acuudu billahi keliya riwaayaadka qaarna waxaa ku soo arooray acuudu billahi wa birasuuli illah marka waxaa suurtoobi karta in la yidhaahdo riwaayada wa birasuuli illahi sheegaysaa in la iclaaliyaa waa dhici kartaa oo la yidhaha riwaayada kala ka xoog badan hadday mucallo noqoto dee xujaba kuma jirto laakiin waxaabaynu ku soconaynaa qowlka odhanaya inay saabito tahay riwaayadani marka sidaa la yidhaahdo mas'aladay doonayaan inay khuraafiyiintu iyo kuwa awliyada baryaa ay doonayaan inay xadiidka ka daliishadaan daliil uma ahaa ayaynu odhanaynaa waxaynay daliil ugu ahayn nebiga markuu magan gelaayo xaarisulbakri nebigu waa noolaa xayi buu ahaa xaadir buu ahaayo waa la joogay waxa uu markaa ka magan gelayana waa wuxuu awoodayay inuu ka magan geliyo saddexdii shardaa dhammaystiran saddexdii shardaa dhammaystiran mar hadday saddexda shardi dhammaystiran yihiin noocii shirkiga ha noqon mayso waxaase kaba xoog badan dee xadiiska markaa muslim ee abi mascuud albadri aynu soo sheegnay sixadiisana waa laysla ogoliyey acuudu birasuuli illaahina waa ku sugantay laakiin maadaama uu nebigu markaa noolaa uu xayina ahaa maadaama nebigu markaa uu noolaa uu xaadirna ahaayoo la joogay oo u yimi waxa uu leeyahay iga magan geli addoonkuna addoonku wuxuu leeyahay iga magangelina u uu awoodaayo rasuulku sala allahu alayh wasalam oo inuu abu mascuud albedri ka celiyo oo aanu dilin dee nebigu qaadir buu ku ahayo waa awooday waana kaa ka ka celiyey ee hadalka ku yidhi marka tan noocaasi noocii shirkigaa maaha tanna waa sidaas si la ego baabkaasay ka mid tahy sidaas aawadeed in la yidhahdo waxaan uga qiyaasanayaa cidda dhimatay iyo cid aan xaadir ahaynoo ila joogin sabab sabab isku kaayo xidhaysaana aynay jirin sabab caadi oo isku kaayo xidhaysaana aynay jirin ayaan markaa magan gelayaa baan xadiiska ka daliishanayaa ama baryaya dee daliil taa uma aha taas wax daliila sidaasayna igu ahayd wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk